والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan waxyar ka soo taabannay kalaamullah oo quraankiisa ah insaanka baad markaas iyo allabaad isku xidhkiisii baad inuu yahay isku xidhkoodii rabbina arrintaasuu aad inoogu boorriyey baad markaas wactasimuu bixablillaahi jamiica waman yactasim billaahi faqad hudiya ilaa siraatin mustaqiim nabigeennuuna uu inoogu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qur-aanku inuu yahay xadhig adag oo innagii ruuxii mu'minkaha ah uu daraf haysto allana darafka kale uu hayo macnaha xidhiirka siduu baadle markaas ciddii baadle kalaamka ilaahay barata oo aqoonsata oo ku camalfasha say ilaahay ugu xidhi tusaale adag baa laynaga siiye ogo xarig baad ilaahayna xaggan kala hayo innagina xaggan aan hayno oon ku badbaadayno kaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam loogu miiaaliyo nagu tusaalay marka haddee inaad xadhiggaas dadka waad la ilaahay ku badbaadiye aad noqoto waxay ku suurageli waad marka ahlulqur'aan inaad noqoto sida xadiidkii kale nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ahlulqur'aani ahlullaahi wa khaasatuh qur-aanka ahalkiisu waa ahlullah khawaasta ilahay wa khaasatu kuwa ilaahay gaarka u ahaa weeyu nabigu calayhi salaatu wasalaam ahlulqur'aan marka maxaad ku noqon kartaa qur inaad barato ood fahanto ood ku camalfasho qur-aanka ehelkiisii baad noqon kolada quraanka ehelkiisa noqotana allah ahalkiisi waaba noqotayba ahlul qur'aani ahlullaahi wa khaasatuhu dadka ilaahay khalqiga kale ka xigaaba noqonba dadka ahlu qur'aankii khalqiga kale ilaahay way ka xigaan baa leh marka inaad ku sifowdo ood ahlullaahi noqoto ood ahlulqur'aani noqoto laba shay waa logama maarmaana marka laba shay waa maa laabudda waa laga maarmaan shay maxay yihiin qur-aanku waade marka ahlulqur'aan inaad noqotood ku sifoodood ahlullaahi noqoto waa inuu qur-aanku qalbigaaga degaa ilaan xubnaha intooda kale qalbiga markii loo fiiriyo macno ma leh hogaamiyuhu waa isaga waa xubinta uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam idaa salaxad صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله قرآنكم مركا وين قلبيغا دغا sida khawaarijta looga anfiyey oo nabigu yiri kaleey salaam qalbigooda ma dagahayo waa inaad noqonin baad quraanku ilaahay qalbigaaga u dajiyaa ha qalbiga dagidiisa marka quraanku qalbigaaga uu dagahayo laba arimood baa lagama maarmaan ah waa laba arimood oo qalbiga insaanka mar walba ku tacalluqda oo mid waliba baad markaas qalbiga insaanka ku soo aroori lagama maarmaan ah labada arrimood maxay yihiin nuurullaahi cawnullaah ama waacidullaah ama lammatulmalak oo qalbigaaga baad ilaahay uu ku aroorinhayo nuur qalbigaaga ilaahay gelinhayo oo qalbigaaga ilaahay uu ku dahirahayo oo qalbigaaga diinta ilaahay ugu waasocinhayo oo mar walba markaa deetana qalbigaagii uu xaqa aqbalahayo ilaahay uu xaqi u waasiciyo inuu helo waa lagama maarmaan inuu ka nabadgalo lammatu shaytaan waswaasu shaytaan inuu ka nabadgalana waa lagama maarmaan labadaana siduu qur-aankii noo cadday ama nabigeennubi noo cadday calayhi salaatu wasalaam waa labada shay qalbiga mar walba u kallaytami wey mid alla midkii qalbiga ku rajaxnaado ku xoog badnaada yaa qaalib noqon badankii baad marka la wareeg marka labadaas inaad kana ku sifowdo nuurullah qalbigaagu ku sifoogo kanna baad marka uu ka marnaado ka khaali noqdo lamatu shaytaan ama waswaasu shaydaan inuu ka marnaado labadaasi waa lagama maarmaan soo lama dhihin labadaa marka saad kanna ugu sifoobi lahayd kanna baadle markaaad uga badbaadi lahayd baan wax yar ka taabanhaynaa marka insha allahu tacaala aan ku hormaro bal nuurka ilaahay baadle qalbiga uu gelinhayo oo markaa insaanku u noqonhayo ahlulqur'aan ama ahlullah uu u noqonhayo oo haddaad weydo aadan suuragal ahayn marnaba marnaba inaad ama ahlulqur'aan noqoto ama ahlullaahi noqoto ama ahlulxaq aad noqoto innaba aynan suuragal ahayn ilaahay kitaabkiisa markaa dib aan ugu noqon rabbi baad markaas aayado badan oo kala duwan laakiin tusaale qayb baa inoogu filan ilaahay wuxuu yidhi faman yurid an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam waman yurid an yudilahu yajcal sadrahu dayiqan xaraja kaannamaa yasacadu fi samaa kadalika yajcalu llaahu rijsa cala aladiina laa yu'minuun wahaada siraadu rabbika mustaqiima marka aayadan marka bal macnaheeda u fiirso faman yurid illaahu ilaahay ninkii baad uu la doono an yahdiyahu inuu hanuuniyo ninkuu ilaahay hanuun la doono yasharax sadrahu laabtiisu ilaahay u waasicin lilislaami islaamnimadu ilahay naabtiisa u waasic laabta waasicinteedoo la helin suuragal ma ah inaad xaq aqbasho islaamnimadu inaad aqbasho suuragal ma ah. faman yurid hadalka ciddale u fiirso waa kalaamullaahi fahn faman yurid illaahu an yahdiyahu ninkuu ilaahay inuu hanuunyo u doono yashrax sadrahu lilislaami ah, bilcagsi ka soo horjeedka waxaa layidhi waman yurid an yudilahu ninkuu ilaahay inuu baadiya u doonana hoojiyana yajcal sadrahu xabadkiisa laabtiisa wuxuu ka dhigi dayiqan mid celihii oo aqbali kar xaq xarijan weliba adag aan inaba aan gelaynin baad qalbigiisa xaqi kaannamaa yasacadu fi samaa inuu sama fanan baad moodaa nin haddaa la yidhi sama fano miyaad fanan kartaa maya saada samadaa una u fanan karin ruuxu yuu qalbigiisu u adag yaho una xaqa u qaadanhayn bal tashbiih inta meeshee loo fogeeyade kaannamaa yasacadu fi samaa waaba asagoo samada fanan haya oo kale macnaha kor la yidhi suu qalbigiisu xaqa baad uga fogyahay kadalika yajcalu allaahu rijsa cala aladiina laa yuminuun sidaasuu ilaahay cadaabka ama shaytaan rijsiga shaydaanka ilaahay ugu sallidaa kuwa aan mu'miniinta ahayn oo qalbigooda basaa ilaahay ugu diri waa aayaddaas waxaa la mida ah aayaddii kale afaman sharaxa allaahu sadrahu lilislaam fa huwa calaa nuurin min rabbihi fawaylu lilqaasiyati quluubuhum min dikrillaah afaman sharaxa allaahu sadrahu lilislaam duul baadle ama dad ilaahay uu qalbigooda u waasiciye laabtooda u waasiciye islaamkiina aqbal kaman qasad quluubuhum fahuwa calaa nuurin min rabbi fahuwa calaa nuurin min rabbi waasicintii baaba la tilmaamahaya somaali oo nuur xagga rabbi ka yimid ku dul sugan nuurkii baa laga dhigay daabad ama rukuub aad saaran tahay cawl ood ku gudbi ilan gaadiidka maxaa loo fuula soo in lagu gudbo ma aha baadle markaa dhibaatadii wax dhan lagu dhaafo baabuur baad raaci jidkii iyo rafaadkii iyo baadle marka socodkii baa laga gudbi soomaha diyaarad baad raaci baabuur baad raaci gaadiid kalead raaci nuurkii marka waasaa waa kaad ku gudbaysa fa huwa calaa nuurin baa layidhi nuur dushii ku sugan baadle min rabbihi rabbiga xaa ka ahaaday baadle oo ku gudbi ila amalkaaguba jidka sidaas kuma gudbinayn fa huwa calaa nuuri min rabbi kaman qasad quluubuhum dad qalbigooda ilahay ingejiya lamid ma yihiin may waxaa tusinaysa fa weylun lilqaasiyati quluubuhum min dikrillaah waa gadaal laga raaciyey isku mid wey labada ayadood isku macnaa wey nuurkaa qalbigaaga alla gelinhayo oo qalbigaaga alla waasicin hayo kaasuu noqon hayaa ninkuu ilaahay hidaayo la doono baad inuu siiyo waman lam yajcal illaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur nimaan ilaah qalbigiisa nuurin cid nuuri karta ma alla arkabaad waman lam yajcal lahu nuuran famaa lahu min nuur dadaal kastaa samee adugu ma jirto ma midho dhalahayo ilaa qalbigaga alla nuura mooye saxaabada maxaa la yidhi oo haddee ummaddan muxamadiya saxaabada ugu fadli badan soo Ah, saxaabada nabiga sal allahu calayhi wasalam oo nabiga ilaahay u dooray ilaahay baa markuu la hadlayay saxaabada waxaa la yidhi waclamuu anna fiikum rasuula waxaad ogaataan baa layidhi dhexdiinna ku sugan rasuulka ilaahay low yudiicukum fii kaiirin min almri lacanidtum hadduu wax badan oo arrimahaad u soo jeedinaysaan iyo waxaad doonaysaan iyo danaha baad markaa waxaad la imanaysaan hadduu idinku waafaqi lahaa nabigu waad rafaadi lahaydeen baa maxaa yeelay dantiina bani dantooda ma garan karaan ilaahay baa garmay danta nin walba dantaada waa isla quman ay waxaad isla quman baad ama shaqayso ama adduunkaaga ama aakhiradaad u shaqaynta isleedahay adigu dhinacaaga dadaal baad isleedahay laakiin haddii maba garanaysid meel lagaa jiraada garanaynin adaaba iska habaabiba nin walba meesha u habaabay reerkoodu moodaasoo lama dhig in walba meesha u habaabay reerkoodii moodi mana u habaabeen hadduuna reerkoodii moodayn marka isla quman marka waxaa la yidhi hadduu wax badan nabigu idinku raaci lahaa lacanitum waad rafaadi lahaydeen adduunya aakharaba walaakin allaha ilaahay xababa ilaykum uliimaan iimaan buu idinla jeclaaday wazayanahu fii quluubikum qalbigiinnu ku qurxiyay wa karaha ilaykum alkufra waalfusuuqa waalcisyaan ilaahay baa le wuxuu idin nacsiiyey waa idiin nacay waayo gaalnimadii macsiyadii fisqigii baad ulaa'ika hum raashiduun kuwa sidaa qalbigood iimaanka alla way u geliyo way u jeclaysiiyo alla baad le marka ugu qurxiyey gaalnimadii iyo cisyaankii iyo fisqigiina alla ka fogeeyey kuwa hanuunsan kuwaa weyaale nabiga ducadiisa marka maxaa ka mid ah calayhi salaatu wasalaam اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين إلهي با أمريه إلا كل اللي يري بعد النبي عليه الصلاة والسلام فصبح باسم ربك العظيم محو يري سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم صلاة ولا قلنا سوا كل كل يسبح اسم ربك الأعلى محو يري النبي عليه الصلاة والسلام سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى صلاة بعد كل كلا يدي فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا هو النبي عليه الصلاة والسلام سبحانك ربنا اللهم سبحانك سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أما سبحان الله وبحمده ويا أستغفر الله وأتوب إليه إلا القرآن كيف هذا مر فسرنا يا النبي عليه الصلاة والسلام بعد آه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه markaasaa nabigu wada marka aayadu say sheegaysay wada marka nabigu ku ducaysta calayhi salaatu wasalaam innagana saasaa madluub mar walba inaan ku ducaysana saasaa loo doonahayaabaa marka aayadahaas fiiri hadda aayadahaas kulli inshiraaxu sadri ninkuu ilaahay la doonahaya xaqii oo ilaahay khayru la dooni waa inuu inshiraaxu sadri siiyaabaa le inshiraaxu sadrigaas waa kii nabiyulaahi muuse ilaahay u weydiisanahay rabbi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahuu qawlii inshiraxu sadri haddaan alla ku siinin xagee baadle marka kaa geli xaq haye waa ka nebi muxamedna ilaahay ugu manna sheegtay in la siiyey baad asaga loo cadday alam nashrax laka sadrak wawadacnaa canka wisrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح استفهام المحالة التقريرية ليلها استفهام تقريرية والمحمدو صومانا لابتادي واسعنين ويا حقنا أقبشواد ألم نشرح لك صدرك laabtaadii soomaanaan ku waasicinin xaqabaad inay qaadato soomaanaan ku u waasicinin haa wey macnuhu taqriirga ladin sheegi waa saas istifhaam taqriiri macnaha istifhaam inkaari baa ka soo horjeed oo tusaale ahaan famaa aghnaa can oo ay marka maa aghnaa canhu maaluhu wamaa kasab haddii istifhaam laga dhigo ormaada naafiya aan laga dhigin maalkiisii iyo wuxuu kasbaday maxay ka deeqeen waxba kama deeqine wey jawaab somaal istifhaam inkaariyaa la yidhaha kanna alam nashrax laka sadrak muxamedow sowlaabtii maanaan kuu waasicinin haah waan kuu waasicinay wey istifhaam baad taqriiri aan la yiraahdaa way kala duwan yihiin baad marka waa nabiga kaleey salaatu ilaahay ugu manna sheeganay ee qalbiga in loo waasicay nabiga kaleey salaatu wasalaam ilaahay uu cadeynay marka inshiraaxu sadriga inuu ruuxu helo yaa laga maarmaan inshiraaxu sadrigaas nabiga fasiray ayadoo luqadii carabeed ay tahay haddana nabiga baa cadeeyay kaleey salaatu wasalaam ujeedada laga rabo axaadiid kala duwan asaaniideeda marka la isku geeyo thaabit ay noqon hayaan culimadu baa likulli muxadiin mufasiriin ay soo qaadahayaan axaadiidtaasaa nabiga lagu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam yaa rasuul allaahiyo alam nashrax macnaha aayadan faman yurid an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam afaman sharaxa allaahu sadrahu lilislaam inshiraaxu sadrigani muxuu yahay yaa lay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam huwa an yaqdifa allaahu ilaahay inuu ku tuuro weeye an nuura nuur inuu ku tuuro weeyo fii qalbi lmu'min mu'minka qalbigiisa inuu nuur ku tuuro weeye fayansharix wayanfasix markaa uu qalbigii waasaca noqda buu nabigu calayhi salaatu wasalaam kaas weeye mid show waxoogaa inuu yar dhagaha cuslaa iyo say tahay waxoogaa xuruufta baadle markaas eh, carabka baadle waxoogaa wax kaga jiray yar dhagalaanu malay eh, show dan adag baa qabatay aduu aad buu kurba adag baa qabatay markaasaa kurbadii iyo wuxuu ka rafaadsanaba markii dambe laga fiido waxbaa la siiyey markaasaa xigmad weyn buu ka hadla wuxuu yidhi war waxaad doonaysaan markaad heesaan wasac wasac ma noqotaan buui sidaad doonaysa markaasowaa runtii ogow hadda kolkay kurba ku hayso idhiidhi adag ma gelaysa dan adag markay hayso soomaalisa kuma mahdo war wuxuu adagaa ma danba danbaa ka adag ogow arrin aadan ka maarmi karin kolkaadan aadan qabsan karin xidhiidhku intuu leeyahay soo ku haya marka adigoo sidaas ah kolkiibaade kurbadaa lagaa faydo oo dantaadii saad rabtay baad ay ku soo baxdo soo waasac waasac ma noqonaysa tusaale ahaan wadaad looleeyah oo lo ku tiirsan ganacsiga meel kale aan ku tiirsanayn oo saddex iyo afar bilood roob la'aan laysugu bixiyey oo lodii kullibaad markaa meel u dhaqaajiyo iyo meel ula carra midna aan haysanin oy galabtabaad le soo xarootaybaa iyadoo wada madaxa lalminaysa oo gemiinsan wada jirraacayaysan dhogorteeda madowga aadan malaynhayn qarran ilkaa ka siinaysa jirriqleh soo wada xaroonaysa waxba aan soo goynin oo walbahaarsan oo caawa seexan waaye hadduu aayar hiraabta bigbig bigbig bigbig intuu soo yidhaahdo uu ku fadhiista badamay subax qumaati baadle miilaalo uu geliyo qalbigiisu seef noqon u fiirso wasciga la sheeg waa kaas wey ku kala fog hagu qalin war se aad doonayso markaad hesho waasac waasac ma noqotaana wadaadka uu leeyahay waasac waasacu waa noocaas qalbigaaga ilaahay saa xaqii waasac waasac uga dhigay u aqbali oo u raba wadaadkaa roobku markuu looda ugu daahayo soo qalbigiisu aad uma jeclo aad uma jeclo uma soo dhawaynhayo xaqu saas u soo dhawayn fiiri kol waasac u noqdo qalbigaagu xaqii iyo khayrkii aayadihii adiladii nuurkiibaa xaqiibu saa u aqbalhaya qalbigiis ilahay u waasinaya saas u aqbali kii kaleetana waaba ka dhagax un baad markaa lagu dhuftay baad markaa leeb gayyihii u ka boodi saasoo kale xaq maba galahaya buu ka soo boodi dayiqan xarajan unbuu ahaanaya kaasuu ku fasira calayhi salaatu wasalaam saxaabadu weli way sii weydiiyeen fahal lidaalika min amaarah baa lidhi calaama lagu garta marka ma inuu qalbigaaga ilaahay xaqi u waasiciyey fiiri qalbigaaga inuu ilahay xaqi u waasiciyey oo nuurkiibaad ilaahay uu ku tuuray oo xaqa qalbigaaga aqbalahayo wax lagu gartoo calaamaha ma jirtaa nacam buu nabigu calayhi salaatu wasalaam haa calaamada lagu gartaa waxay tahay al inaabatu ilaa daari alkhuluud والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت بالنبي عليه الصلاة والسلام علامة لو قرنتاس وي وإنات الدنيا دي بعد مركا أد كجيتتا oo daartii dhabtahayda xaqada inuu ruuxu u jeedsada lagu garan baad adduunyada birbirkeeda inuusan ku kadsamin quruxdeeda iyo walcinteeda ahay ilan waa daartii dhaweyda soo ordayso soo indhaha hortood ahayd inuuba le marka adduunyadan ka shisha arko ilaa haddii daartan adduunyada un haddii ilaahay aqoontaadii aragtidaadii uu ku ekaysiiyo waxaadan aqooni maadaama u gudbi kara inuuba le aragtidiisa ilaahay uu ka dhiga qalbigiisa daartan ka shisha adduunyada alinaabatu u laabasho ilaa daarilkhuluud daartii waaritaanka u laabto aakhiradiisa u shaqaysto watajaafi inuu ka dheeraado uuna ku katamin can daari lquruur daartiibaa lekadada inuuna ku katamin ee wax walcinaysa walisticdaadu lilmowt geeri inuu diyaargaroobo ilaan yaqiin buu og yahay inuu goori ku imane daartii dhabtaydna taas weeye qabla nusuuli lmowt intuuna mowdku degin kol hadduu mowdku dego maxaa haddaad xaqiiqaba hubsatood xataa towbadii albaabkeeda waa lagaa xadhay markaas ogu adoo naftu ka bixin hadii inaad dhimanayso xaqada aad hubsato bas albaabka waa ka xidhan khayr ku socon iyo toobo iyo waxba toona laga aqbali maayo sidaa darteed intayna arrintaasi ku qabsanin inuu ruux u diyaar garoobo wayaale bal arrinta aad u dhadhamiya nabigu calayhi salaatu wasalaam culimada waxaa la yidhi dadkan xujayda ah, waa ka la yidhi ninkii xajkiisa baad mabruur alla ka dhigo xaj mabruur ninkii xajkiisa alla ka dhigo nabigu wuxuu salaatu wasalaam uu soo laabanhaya asagoo ah ka yowmi waladadhu ummu maalintay hooyadii dhashay oo kale asagoo dambilaan asagoo ka soo laaban baa leey xajka mabruurka waxaa lagu aqoonsado calaamaadka waxaa ka ah culimadu kolkuu ruux xaj ka soo noqdo hadii baade marka uu ka muuqdaan ruuxani inuu noqdo sidan hadda xadiidka nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam nin daaru dunyo way kadsoomideedii ka jeedsaday oo aakhira soo jaclaaday nin adduunyo soo yarnacay oo aakhira soo jeclaaday hadday kaaga muuqato oo aakhiradiisii baad uu soo jeclaado xajkiisi inuu mabruur yaa laga dareyn hadduu wadaadku asagoo soo adduunyo jeclaaday un oo soo mamanaaday uu yimaadana xajkiis inuu fiihi yahay baa laga dareemi baa fiihi maa fiihi inuu yahay yaa laga dareemi haddaa wadaadku asagoo waayo xaajiguu soo xajiyay adduunyo jacaylun hadduu ka soo qaado xajkiisii fiihi maa fiihi inuu yahay baa laga dareemi bay yidhaahdeen marka waa inaan qalbigaaga waa in laga helaa inaad adduunyadii ka jeedsato ood aakhare u jeedsato ood mawd u diyaar garowdo kaa wayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam qalbiga waayo xaqa ilaahay u waasicay calaamada lagu garani taa wayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam hadda taa waa dareemi kartaanoo mar walba kolkii adduunyadii baad markaa walacsigeedii aayadaha kolka laynoo bandhiga bal wuxuu ilaahay ku khatamay dabadhig kolka la zuyina linnaasi xubbu shahawaati min annisaa'i والبل أدويدي بعد مركب بالأسوء الديواتنا من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب adduunyada soo wad waxaa u darrayd loogu jeclaa ragba laga bilaabay xubu shahawaati min nisaa haweenka walbaniina wiilashi walqanaadiir almuqandarati min adahabi walfidati lacagih walkhayli almusawamati fardihii cajabta ahaa والخيل المصومة فرده عجبتها والأنعام نعمولو دي جيري الله دي أري والحرث باره كل واحد لقيت جمالها زمان صور ذلك متاع الحياة الدنيا وعبر بالك الدنيا والله عنده حسن المآب نقد وناكسن ودارتي آخرة إلها أكسي هاتبان وليس لكم الدين مركزة ليدي قل أنبئكم بخير من ذلك كون وحاس واحد كخير برنامج شيغا للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار تاسا إنك خير بدن بالي الدنيا هكو كتبين نور كبال قلبي ألقل تاسا لو قرأ هذا آياتي واك إنت تاكي كل بإلهي مثال سوقادا بالأدنيا دي آخرتي اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور nolosha adduunyada dhan waa kada raaxadeed ha ku kadsamin maxaa la daba dhigay saabiquu ilaa makfiratin min rabbikum wajannatin carduhaa ka cardi الsamaa'i wاlard uciddat liladiina aamanuu billahi warasuulih dalika fadlu llah yu'tiihi man yashaa wallahu du lfadli اlcadiim waa inuu adduunyo aakhira ruux intuu saa u miisaamo aakhiradiisa u doorto adduunyadiisa u ka tagaalay saasaa lagu garanhayaa qalbigiisa qalbi ilaahay xaqa u waasicay inuu yahay baa xadiidkii kale baa le saaxiib bukhaari muxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام صوما يشرح صدره حديث كان والله وفسرها من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين دين تفهم سيابات ماشي لقى فهم وقلبك سمارك دين تؤلف فهم سيابا لي النبي عليه الصلاة والسلام كفسرها مركا فير هذا inaad marka ilaahay qalbigaaga xaqa saa ugu waasiciyo waa lagama maarmaan marka waa inaad rabbigaa weydiisato waa inaad rabbibaad ka rajayso waa inaad asaga barido waa inaad amarkiisa aad dhacdood u hogaansanto kolkaasuu ilahay qalbiga ku waasicinabaad tusaale ahaan miaal ama mahmah ama tusaale ilaahay baad marka ummadda uu u soo qaatay nabigeeduna u fasiray calayhi salaatu wasalaam ilaan tusaalaha wax badan baa lagu fahma ila diintu ama acmaasheenii ama xaqii laynaga rabay macnawigu u badan yahay shayga macnawigahana waxaa inta badan shayga maxsuuskaha lagu caddeeya dadka loogu tusaaleeya maamaahaha dhanba ilaan waxba in lagu fahmaa loo soo qaataa marka islaamnimadeenni iyo qur iyo nuurka ilaahay oo qalbiga ku waasacinhaya iswadawadajirkooda iyuu tusaale ilaahay ka bixiyey xadiid kale dadwana culimada qaarra ay saxiix yeeleen qaarra xasan ay ka dhigeen ah, oo ragga soo saaray baa imaam muslim uu ka mid yahay ibn xibbaan saxiis oo asaaniid kala duwan iyo baa marka shawaahid iyo mutaabacaad kala duwan leh oo sugan yaa wuxuu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam إن الله ضر إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما إلهي وحو سمي مثل بير وأمديسا أو تصالة يؤسو قاتي صراطا مستقيما جتوسا صراط كمستقيم كا ووددا عادي ها او بعد marka aan naqaano oo way macnaha aan biimada ah oo toosana cabirka oo halowdaaba innaba goolagooli iyo jidcadi iyo dhabbo dhuuban iyo mur yar iyo waxa midna aan ahayn wadadan weynee baad marka halowdahay cabirka ah siraad mustaqiim kaa wey marka siraad noocaas ah yuu ilaahay baad le tusaale inoogu soo qaata nabigu calayh salaatu wasalaam wa calaa jambayi jidkaas biimaha ah ee toosan inaba aan qalloonayn labadiisa dhinac labada daan waxaa ka socda buu yidhi suuraani laba jidaar baa saa uga garab dhisan jidkii waa ugo wa calaa jambayi siraad riwaayinka barhkoodna waa calaa kanafayi siraad jidka mustaqiimka labada dhinaca waxaa ka hayow nabigu calayhi salaatu wasalaam tusaaluu ilaahay uu soo qaatay baadle laba jidaar oo waaweyn dhaadheer baadle laba suur baa saa garab socda walahumaa labadan jidaar ee hareeraha ah abwaabun mufataxa meel albaaba unsa u furan buu ilaa kolkii jidaarkii dhankan wadada ka iyo kii dhanka ka ahaa kolkii la yar socdaba wada meel albaabo laga baxo albaaba xaga uga furan kaana albaab kala xaga uga furan kaana albaaba xaga uga furan kaana albaaba xaga uga furan bal tusaaluhu ilaahay noo soo qaatay u fiirsada waa arrin sugan nabigeennuna inoo fasiraya calayhi salaatu wasalaam وعلى الابواب سطور مرخات نبي عليه الصلاه والسلام albaabadaas dhinacyada u furan daahyaasaa u wada lalmadaw daahyo yaasaa u wada lalmada wa calaa ra'si siraad jidka waadle marka madaxiisaa hore madaxa hore daacin daaci baa ku sugan mid dhawaaqahaya munaadin kaasaa ku sugan wa fowqahu daacin asaga korkiisana daaci kala ku sugan waa laba daaci daacigaas oo jidka madaxiisa ku sugan dadkiibaa macnaha jidkii in lagu soo toosiyo ay soo wada hayaan kulli yaa laga dhigi baniaadamka wuxuu odhan hayaa ayuhannaas waa kii baad le xagga hore taagnaa wajahada ogow istaqiimuu cala siraadi walaa tacwajuu buu leh istaqiimuu cala asiraad warjidka ku soo toosnaada walaa tacwajuu waray haleexleexanina ilaan albaaba furfuraya soo garmaysda ayaa lagu raaraaciye walaa tacwajuu war haleexleexanina jidka toosu soo qaadaba kii baadle marka korka asaguna ka sii korreeyey riwaayaad kala duwan lababa inuu ku dhawaaq weesheeg inuu isku darana waa suuragal riwaayad tirmidi baad wuxuu leeyahay baa leeyahay wallahu yad'u ila daari salaam ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكيف هذا مركز داعي كله والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم waxaa kaloo riwaaya kale nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam ummadii jidkii baa la soo hayaa kullamaa hamma axadun mar alla markuu doono axad an yaftaxa baaban min tilka alabwaab albaabadii hareeraha inuu midifuraba wuxuu dhan baad wayxaka laa taftaxu war hooga ama liibaantaad ha furin war ha furin fa innaka in taftaxu adigu haddaad furto talijhu waad geliye war waadgeli haddaad furtee albaab la furay waad geliye ka joog kaasuu ku baa daaciganna kii kalena muxuu lahaa ayuha annaas istaqiimuu cala asiraad walaa tacwaju kanna wuxuu leey ruux alla ruuxu inuu yar leexan u dareemo yuu laahay baad wayxaka laa taftax fa innaka in taftaxu talijhu waad gelya ka joog baad wallaahu yadcuu ilaa daari salaami wayahdi man yashaau ilaa siraadi mustaqiim yuu kanna ku leehay asagiina baad maxay keliin marka haddaa lagu kala fasiri baad waaa yihiin u fiirso baad tusaalahan lagu siiyey islaamkoobaad markaas adiga camalkaaga iyo noloshaadii aakhiradaadii baa qumaati miiaal loo soo qaata iska jir siraadka mustaqiimkii waa islaamka buu nabigu calayh salaatu wasalaam alislaam wey qur-aanka balfiiriya taniya aayadahan xalay soo qaadanhayna iyo baadle marka kuwan tii arko waxoogaa soo qaadanaba ويهديهم الى ويهديهم ويهديهم صراطا مستقيما او يهدي اليه صراطا مستقيما او ما الى صراط مستقيم الى صراط العزيز الحميد صراط مستقيم للمرء بالله سمارك صراطك مستقيم كافير marka siraadka mustaqiimkii wuxuu nabiga kaleey salaatu wasalaam al-islaam way labadan suur oo hareeraha ka socdaana xuduudullaahi way xuduud ilaah tilka xuduud ullaahi falaa tactaduuha xuduudda ilaahay wey oo albaabada xaggan u furfuran maxaarimullaahi wey albaabkan haddaad furto walasinaad u tegi kan haddaad furto qatli baad geli ka haddaad furto xatooyaad geli ka haddaad furto been baad geli ka haddaad furto wax alla wixii maxaarimtaa le naga xarrimay wey albaabadaas haddiibaad markaas mid ka ah aad furto jidkii islaamka waad ka leexatay ogo waa jidkii islaamka waad ka leexatay ogo ila mustaqiim buu ahay welidaa nabi muxuu alayhi salaatu wasalaam laa yazni zaani xiina yazni wa huwa mu'min soo nabigu madhin salaatu wasalaam jidkii buu ka kacay markaa ogo walaa yashrabu waayo alkhamra ama asharib xiina yashrabuhaa khamrada markuu cabahayo way markaas wa huwa mu'min kii muntahika kadalik waa tii nabigu lahaay oo kale way calayhi salaatu wasalaam baa maxaarimtii way marka albaabada furfuran maxaarimtii way xaraamadii wax ilaahay u xarimay way kaad ku leexato jidkii wa ka kacday markaas waxay kaloo yidhaahdeen riwaayinka barhkood daahyada ku lalmaday ilan waxaa laydin moogtahay wacalaa tilkal abwaabi sutuurun murkhaatune daahyaha ku lalmade eh daahyadaasi waa xuduudullaahi waa isla midka jidaarkan ad waa xuduudi daahan ku lalmadana asna wuu kaa qarinhayuun albaabkii asna waa isla xuduudiyuun ilaa albaabkii buu kaa qarinhayay aad ku leexan lahaydi waa isla midun waxba baa markaa isma sii diidahayaan haye marka war hooy xadkii ilaahay way waxaan hareera kaa socday ha tallaabi war albaabadan hareeraha ka ah waa xaaraamtii ha ku leexanin war horta xaggan hore lagaaga dhawaaqi oo lagu leeyahay istaqiimu cala siraadi walaa tacwaju ka ku dhawaaqaya ajiibo raac muxuu yahay kaasi marka wa huwa alquraan quraankii way marka quraankii way ka ku dhawaaqahay ogo waatasimu bihablillahi jamii'a aahi nabigu alayhi salaatu wasalaam aahi quraanka qabsada hadaad quraanka qabsataan mana halaagsamaysaan mana dhumaysaan baad la bacdigna wala calay salaatu subhanahu qabsashada quraanka xagga horortaadu kala war war soo soco war haleexanin war soo socdaa war haleexanina kaas quraanka ugu dhawaaqahay waacidkan kale asaguna daacigan kale daacigan kale korkiisa asaguna ruuxi in yar inuu leexdo isku day oran way haka la taftahu inaka in taftaxu talijhu waad gelaysaa ha furin leh ama wallaahu yadcuu ilaa daari salaam wayahdii man yashaau ilaa siraatin mustaqiim waacid kan lehna marka muxuu yahay waacid ullaahi qalbi kulli mu'min wayuu nabigu calayh salaatu wasalaam waa masalaha ka soo eh, ninka qalbigiisa waa nuurka alla gelinhay waman lam yajcal illaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur waacidullaahi ilaahay baa le waacidkiisii fii qalbi kulli mu'min mu'min kasta qalbigiisa baad ilahay kusoo lagu waanhay kaas weeye baa ilaan waacidkaas waxaa sii fasiraya horta intaanan ka gudbin suuradan sawirkan bal aad adiguba dhiso maskaxdaada u fiirso maxaarimtii say dhinac uga joogaan xaqiisi u toosan yahay وإن هذا صراطي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وإني وأنا مدها سورة هذا وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وكو هريس مارت فاتبعوه أسقى راح سوقا جدك المستقيم ولا تتبعوا السبل ودوينك يرك دعوا بحيا وفتفرق بكم عن سبيله وضدي توسنا دين كلا تغا مد والبنا سبيل كلا أركبوا دينا أبحنا shaydaan baa taaganoo kuu gacan haadinaya soo leex soo gud soo gud soo gud kuu gacan haadinaya shaydaan baa taaganoo kuu gacan haadinaya oo kuu qurxin ah wax wanaagsan baad la kuugu ballan qaadahay kaasaa taagan marka tusaale ahaan intaasaan way kaga gudbi baad markaas waa mithaalkee واعظ الله في قلب كل مؤمن سو نبي مدين عليه الصلاه والسلام واعدك marka waxa ku sii fasiraya hadana xadiidkii kale oo xasan ka ahaa hadduunaba saxiix noqonin oo iyaga laftiisaga laftii riwaayad kale idinku soo arooray wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam inna lishaytaani lammatan bibni aadam wa inna lilmalaki lamma shaydaanku wuxuu leeyahay lamma degitaan ama dhowaansho ama baadle markaa waswaasin wayuu ku leeyahay baadle markaa shaydaankuba ibnu aadam qalbigiisa xadiidkii sax oo ka nabigulaha calayhi salaatu wasalaam yajri shaytaanu min ibni aadam waayo majra dami dhiiggaagu intuu badankaaga uu ku dureerahayo dhex marahayo yuu shaydaan ku dhex mari bal waxaa la siiyey fiiri baad awoodda loo yeelay marka inna lishaydaani lamah degitaan dhowaansho kaasaa shaydaanka u sugnaadaa la bibni aadam bannaanka kaama joogahayo wa inna lilmalaki kadaalika lamah asagana malagana waxaa leehay degitaan uu qalbigaaga uu ku degahayo asagunaba de wax u sheegahayo qalbigaaga wax u sheegi karna qalbigaaga wax u sheegahayaba maxay u kala sheegayaan qalbigaaga iyo mid ku soo aroori maxay u kala sheegahayaan fa ammaa lammatu shaytaani nabigu calayhi salaatu wasalaam shaydaanka lamadiisu qalbigaaga uu ku degi fa iicaadun bishari wa takdiibun bilxaqi wey shar baadle markaayuu asagu kuu ballanqaadahaya الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا آهي شيطانكو وحكوب اللنقاذي بقى لو يري بعد مركا حمانتي فقري يعدكم الفقر oo ballanqaadka shaydaanku soo waxaan la wada halaagsamayna ma Soomaali hadana maxaan soo wada leeyahay bal u fiirsada maxaan soo wada cunayna maxaan soo wada dhacayna maxaan guri nin ilaahay u qaadanayna xoolo nin ilaahay maxaan u dhacayna dhiig islaam maxaan u gelaynaa waan garanhaynaa maxaan badaha ugu dhammaanhaynaa maxaan saxraa u wada baaba'aynaa maxaan gaal u wada daba ordaynaa wax kale ma ogow waa yabahoodii shayddaanka yaan ajiibaynaa oon iska xajin la'nahay soo gaajo ka cararkeednu maaha iyo nin walbaad waxoogaa leefleefeeshid ma nin baa gaal si kale u raba oo ama dhalasho u raba ama si kale u raba maxaan u daba ordaynaa yabaahdaa shayddaanka maxaan isu dulaynaa ninkan walaalkaa maxaad u dili dhulbu iga qaatay iyo boos buu iga qaatay iyo bal milhible iyo annaga milhible lahaan jiray iyo kan kan baan nahay iyo annaga waxa soo tanun ma fayaadun bi shar sharkaas qalbiga ku aqriibaad marka 24 ka saac hadaad jiifto iyo hadaad soo jeedo hadaad soo jeedo saamu waswaaski waxa ugu aqrin hadaad jiifto caawo dhan baad balaaye baas mu qalbiga ku aqriibaad ah ku aqrin caawo ilaa kolka dambe adoo oy kolka qaar ka soo toos adoo balaayo ku eriyanaysa adoo dawyo ka dhacayo adiga oo way ma caabsanahay adoo baad wax kugu adoo adiga kugu soo baday waxa soo dhan waa shaydaanka way asaga baad marka khatar gelintiisa way baad ah, i'aadun bi sharri way iyo wa takdimu bil haqq haqina beeris haqi baad marka aad ku sugnaan lahayd oo quraanka ilaahay iyo baad marka rabbul izza baad amarkiisii baad aad qumaati ugu sugnaan lahayd oo gaansami lahayd yuu ka sarfinhayaabaan kalsoonidii baada u helayninba gaajaa meeshan kugu dil iyo rafaad baa ugu dil iyo meelheblo waa la shaqaystaa iyo meelheblo kaxiyo meel unbuu wada wadada kugu dhufanaya wa ammaa lamatul malak malagabada lamadiisuna taa cagsigeeda wey fa icaadun bilkhayr qalbigaayubuu khayr ku aqriibaayo inshiraaxu sadrigii wey fa icaadun bilkhayr khayr baad markaas eh, rabbil uzza inaad wax wanaagsan ka marayso inaad kalsoon ila nabiga kaleey salaatu wasalaam alghina ghina nafsi buu qalbiga hada ka deeqtoonto min waxa waayo moodi meesha laga dhargayo waa qalbiga iimaan alla uur buuxshay iraan Soomaalidu dhag tusaale waxa kugu filan saxaabigii asagoo wali aan islaamin oo gaal nabiga uu kaleey salaatu wasalaam oo todobada neef ariga loo soo lisay fiidkii markuu yimid todoba neef ari oo deeqi waayeen oo intuu islaamay aroortii hal neef hal neef oo ari loo lisay oo yiri waan nagaya rasuulullaahi labaad kuma dari karo nabigu markaa muxuu yiri salaatu wasalaam gaalku wuxuu ku cunahayaa toddoba min dhacir muuminkuna hal min dhacir ku cunahayaa macnaha ilaa sidii uu ruuxu yahay xagee buu ka dharga ruuxu ka qanahay qalbigiiba dago ka qalbiga way meesha laga qanaa al ghina ghina nafsi naftu way qari noqoto wayba marka khayrkaas qalbiga ku aqriibaad marka malagi ay fa yaadun bil khayri وتصديق بالحق حقي od rumaysato ilaahay ba qalbigaaga sugahay xaqiiba ku dhadhamhay ku macaanaan ku sugnaan xumaantiiba baad markaas inaba baad markaa xageedii kuma badaqaqamaysid rabbi baa ku sugahayba marka muxuu yiri nabigu kaleey salaatu wasalaam faman wajada dhalika arrinka ninkii hela oo muxuu helay qalbigiisu ka helay asagoo xaqii baad markaa u dhadhamhay oo xaqii baad u macaanaaday oo amarkii ilaahay qaadanhaya oo xaqii baad marka fahmahaya haduu arko falyaclam annahu min allah shayga qalbiga lagaga tuura inuu ilahay xaggii ka yimid ogaado falyaxmadillah ilaha ku mahdi tusaale ahaan baad nuurkaasi wax yacni midmid iyo masale lagu soo koobi kara ma ah haddaba iska jooga waa kan ruuxii ruuxii faasiqa ahaa oo haba yaraatee aan cibaadaysanhaynin soo hal mar un qalbigiisa dhambiilima taabanayso ah, wargoyn armaa sidaan ku dhimataa laa ilaaha ila allah war addoon ilaahay sooma tihin war aakhara soo kaama dambayso war qiyaama soo kaama dambeeyo war qabri soo laguma dhigahayo war goonayn soo laguma xisaabinhayo asaga qalbigiisa ogow malag baa ku akhrinhaye markaasuu kacaya waaba towbad keenayba ilaahay ku mahadi falyaclam annahu min allah walyaxmad illaah shay xaqa masaladii baabad kari lahayd qur-aankii lafdigiisii baad ku rafaadsantahay macnihiisii baad ku rafaadsantahay masaa'ilhii baa shay sharci aad kari la'ayd waad ku rafaadsanay waayo markaas haddaad rabto laba raacadood baaba tukatay ama ilaahay ood bariday allayaad mahadisay ood ammaantay nabigaagii baad ku salida calayhi salaatu wasalaam alxamdulilah sanaa laa salaatu ilaahay uu ifur masaladii baa tiri haddaad waxaad joogtay masaladii wac waabata xaggay ka timid ma sheekh baa kuu sheegay maslada haddaad keri lahayd oo dhaqaajin lahayd faahantay waa kane daah laga qaadi xagay ka timid nuurun min allah falyaclam annahu min allah falyaxmad illaaha ilaaha ku mahadiyo wey inshiraaxu sadrigii weye yufaqihu fi diini wey ilaahay baa ku fahamsiinhaye waman wajada alukhraa tii kale ninkii hela qalbigaago ciriiri geli oo inaad wax bixisobaad marka ama xaqii aad wax ku bixiso ama ma ahebaad xaqii aad ku sugnaato waa ciriiri unbuu kaga jiraa oo wargoonhay dadku wada shaqaystay baad maa shaqaysatid war meel heblaa baad marka waxay war wadan hebel baa marka yacni kalsoonidii diinta tiiba waa laadahayba inaad ku sugnaato xaqii waabad kari laadahay شيطان بكاذي فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم شيطان كرجيمك إلهك مغنقلال شيطان كرجيمك إلهك مغنقلال marka qalbigeena Allah nuure waman lam yaj'al Allahu lahu nuuran fama lahu min nuurin waye qalbigaagu nuurka inuu helo iyo xaqaba le ku aqbali karaayo ogow ilaahay marka ah isku kalsoonaanine 24 ka saac ilaahay weydiiso wada qalbiga inuu ilaahay nuuro يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إن قلوب بني آدم على إصبعين من أصابع الرحمن yuqalibuhaa kayfa yashaa ilaahay baa suu dooni qulubta u gadgadinhaya qalbigaaga marka inuu ilahay xaqa u gadiyo kaa ilaahay bari mar walba oo aad waxaas kalsoonaanin ilaahay baad marka bari daqiiqad kasta baad inaad simbiraxan karto khad ka bixi karto kaa ogow aahay marka yaanan ku sii dheeraanine waayo nuqdadii kale oo dhinaca kale ahayd inaad shaydaan haddana ka magan gasho oo lamadiisaas iyo waswaaskiisaas aad ka nabad gashoy waa lagama maarmaan ilaahay inuu kaa badbaadiyo mooyo si kalead uga badbaadi kartana male inaad ilahay uskata mooyen daawo kale male cudur kasto alla uu soo dejiyo muxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam daawadiisana alla wuu soo dejiya shaydaan daawadiisuu rabbi oo laga magangala mooyen daawo kale male col ka weynna ma jiro si kaloo isaga celisana male inaad ilahay la hoosgasho mooyen marka xaqa ood fahamto marka horeed fahmaysaba ama asagiiood fahantay inaad ku sugnaato labaduba khatar waxay u saaran yihiin oon kuu ogolaanhanin shaytaan kuguna sallidsan ilaahayna awood uu u siiyey intuu dhiiggaagu baadle marka uu marahay inuu kuu marabaad oo saa uu kuu dhexgalo shaydaanka marka khatartiisu intay la egtahay ama ilaahay qur nooga digay ama simbiraxooyin ambiyadii u geystay culimadii u geystay wax yar tusaalooyin haddaan usoo qaadano ilaa aduu meeshaad joogto kolkaasaad is ogaani iyo shaydaan saad uga badbaadi karto markaasaad kuu soo bixi tusaale yar soo qaadanno yaa u horreeye le markaas aadami abuuna aadam baa u horreeyey iyo ummuna xawa muxuu ku sameeyey shaydaan bilowgii u balu fiirsada shaydaan muxuu ku sameeyey ayadoo ilaahay uga digay ayagoon takliif badanba la saarin markaa oo ilaahay u yirun jannadiina iska uskun aadamow anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma laakiin maxaa la yiri walaa taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin geedan ha dhawaana dhalimin baad noqonaysan hadaa u dhawaataanaba waa looga digay wal aduu fiiriyo baad wa abuna aadam ummuna hawa shaydaan muxuu sameeyay markaa nicmadan alla siiyey buuna u ogolay u sujuud marka la yidhi waa kii horreeya diide aduguba de fawaswasa lahuma shaytaanu liyubdiya lahumaa maa wuuriya canhumaa min sawaatihima shaydaankii u yimid baa xagga xaawo kolka hore ka soo galaa layidhi suu waday waswaasinhay oo kolba wax u aqrinhay wa qaala wuxuu yidhi maa nahaakumaa rabbukumaa can haadihi shajara ilaa an takuunaa malakayni aw takuunaa min alkhaalidiin bal fiir mea shaydaan wax ka soo galay baa ogow shayaadiinulinsi waljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukruf alqowli qururan marka lagu leeyahay insi iyo jinni labaduba shayaadiin way leeyihiin kuwa lagushayddaanku kuu soo adeegsanhayo oo insigaha ah, saasoo kale wax kugu qurqurxinhaya ibliis fiiri baad magacyo qurxoon iyo waxaan saasaad ku heli kanaad ku heli doontaa sidaad ku waa waxa lagu halaagay khatarta muxuu yidhi ilaahay geedan wuxuu idinka reebay ma jiro ilaa inaad laba malag noqotaan buu ama inaad waartaan jannadan aad ku waartaan ilan uskun anta wa zawjuka aljanna baa la yidhi wa kula minha ragadan haythu shi'tuma walaa taqraba hadhihi shajara um baa la yidhi tiibu yidhi inaad ilaahay geeda wuxuu idinka celinayaa inaad ku waartaan buu diidan yahay baa ilaahayna hadda meesha kolley macna waa ku jiraae xigmad baa ku jirta in koonkan la keeno labadoodi jannada laga soo saaro makhluuqaadkan baadle la keeno ambiye ilaahay uu keeno sulaxa ilaahay uu keeno ahlujanna iyo ahlunaar la kala saaro kolley xigmaddanaa ku jirtae laakiin xigmad yaa sabab looga dhigay shaytaan mar walbana shaydaanki saas ahaa khatartiisii baadle sidiinbay una weyntahay una joogtahay ogo adugu wuxuu wadaba shaydaankii markuu wada maxay sameeyey geeddii baadle marka way ku dhowaaday فلما ذاق الشجرة جدي markay dhadhamiyeen badal sawatuhuma xulliba yaabo ku gaareed badankooda xaroo iska arkaynin ma dhadhamiyeen geedi shaydaan amarkiisa ma yar qaateen wayba ka daatay wuxuu dham awradoodii baa la daahirtay wayba is arkeen markaas argagaxeen wadafiqa yakhsifani alayhima min waraqil jannah geedihiiba jannada caleenteed intay isku waxayeen in dhar dhigtaan baad cawrada ku asturaan bay galeen ilaa awal hore baad marka xulli alla qariyay baad cawradoodii meeyna muuqanin be bal kow shaydaan bal meeshu dhib bilaabay kow yeesu u fiiriya baad waa nabi aabbahan aadam u horeeyay baad maxaa yiri ilaahay muxuu yiri rabbil izza marka muxuu yiri baad abuna aadam xaw alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wargeedaa soomaana idinka reebi waa qodob wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin fiiribaad markaas war shaydaanku cadowgu idin yahay khatar ahee iska ilaaliya soomaana idin dhihin geedanna iska ilaaliya soo idinma dhihin bal fiir abuna aadam iyo umuna xaw fiir ilaahay suubaadle marka ugu canaantay soo idinma dhihin geedanna baadle ka dhowrsada shaydaanna cadow mubiinu idin yahay iska jira soo idinma dhihin maxay marka kolkaas qaala rabbanaa dalamnaa anfusana wain lam takfir lanaa watarxamnaa lanakuunanna min alkhaasiriin kolkaasaa ilaahay baadle ka toobad aqbalahadi markaas uma ijtabaahu rabbuhu fataaba calayhi wahaada ilahay uu ka toobad aqbalay baad fiiri baad jannadii sidaasaa looga soo bixiyay ibida minha jamiican loo ama ibiduu baad minha jamiican bacdukum libacdin cadow maxaa bal sabab u noqon jannada laga soo bixay uuna aadan baad fiiri baad waa ambiyadii bal heerka baad marka uu la marahayo waayo markaas ambiyada waayo ibliis baad markaas waayo laacinkaas biyo dhibku baad la geysanaya bal fiiri baad nabigeennaba calayhi salaatu wasalaam saasoo kale muu u weerarhayay baad asagoo waa kii nabigu xadigiisa ah alayhi salaatu wasalaam anoo salaad ku jira iyo weerar igu soo qaaday nabigu alayhi salaatu wasalaam kolku hadda nabiga inuu hadda salaadii cibaad ka fasaar rabaa baad kolku qomaysu diraa xamaga qabtay nabigu waan ceejibu dhab saan u hayay u hayay oo arabka soo riday arabkiisa qabow baa iga taabtay nabigu alayhi salaatu wasalaam yaa iga taabtay buu baad gacan waxaan damcay buu intaan xiro gabigiisaba oo masjid tiirashiisa meel mid kamid ah ku xiro inaad aroortii wada aragtaan kulli markaasaan haddana xusuustay buu ilaa shayaadiinta baad waxa ku shaqaysan jiro ilaahay baad awood u siiyay nabiyullaahi sulaymaan wa ya rabbi ghfir li rabbi hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab آه تاسا نبي الله سليمان walaalkay baan xusto ma saadartay baan isaga sidaa waa nabi kaleey salaatu wasalaam bal anbiyada baad markaas shaydaan baad markaa fiiri baad daga wuxuu ku sameeyay iyo siduubaad marka u soo weerari baad xagga culimadana aayaddaas waabay inugu filantahaan umalaynhayaabad xagga culimmada baad markaas haddaan idin soo qaado laba qiso iyaduna qur-aanka baad uu soo qaaday oo culimmadii weliba diinta baratay ku sugnaatay uu qur-aanku soo qaaday inay nagu filantahaan u qisadii koowaad waa ninkii baad reer bani israa'iil oo nabi ilaahi muuse zamankiisii joogay oo caalimka inuu caalimha ilaahay quraanka ku caday oo caabidka ahaa oo waliba leeyid mujaabu dacwa buu ahaa bal heerku gaadhay fiir bal heerka uu gaadhay fiir heerka uu gaadhay watlu calayhim naba alladii aataynaahu aayaatina فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن, يحم إن تحمل عليه إن تحمل من لفظه إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث بلو في رسالة محيل إلهي واطلوا أغرب عليهم aayaadka anaga kaan siinay warkiisaayaadkaanay baan siinay buu ilaahay su wax u barta fiiriya baad caalimna heerka ilaahay u gaarsiiyay bal u fiirsada baad quraanka matnigiisa naba alladii aataynaahu aayaatina aayaadka anaga kii aan siinay baad ha fansalakha min aayaadkii ka dhaxbaxay aayadii bal u fiirsada arrinta ayaan darrada intay laag tahay baad faatbacahu shaytaanu shaydaan uu isdabageliya isku xidhiidhiyey baad ama shaydaan uu dabagalay oo asagu heerka u gaaday shaydaankiiba taabic u noqday ama fa atbacahu shaydaanu shaydaan ba isdaba geliyo waa isku soo daba xiriiriyay ah, macnaha ficilka in hal mucadda loo gudbiyo in laba mucadda loo gudbiyo laba mafcuul maanilah ficilka mucadda in laba hal mafcuul loo talaabiyo in laba mafcuul loo talaabiyo labadoo suura galayna fa atbacahu shaydaanu fa kaana min alghaawiin walow shi'naa haddaan doonno buu ilaahay la rafacnaahu biha aayadahaasaan ku koryeeli lahay darajadii culimada darajadii abraarta darajadii sulaxada يرفع الله يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات سومين درجوينكي بد الى اعلى عليين يعني كوري لهين بد الهي ولكنه اخلد الى الارض اسغا ادونكي دغاي بالي اسغي با ارلدي waayo markaas xageeda baa la markaa u xasilay oo adduunyadii u iishay sidaasana markuu aayaadka ka dhaxbaxay anaguna ilaahay ka siinay buu baa fatawa tabaha waahu balli hawadiisii buu raacay heerkaa mar haduu gaadhay oo ayaadka alla uu siiyey shaydaan uu ka simbirraxiyey oo hawadiisii uu raacay maxaa lagu sameeyey waxaa laga dhigaa marka asagana ey oo kale sina kuma roon ey hadduuba adle marka aad ulayso ama aad edaan waxaasoo carabkumula hambule carabkumulal mino bada uu hiraan hiri haddaa iska daysana hambule hadda kani sidaasoo kale umay ey baa lagu soo matelay baad midda kale eygaa haddaad daysiyo haddaad eridaba arabku laadlaadin soo lama dhihina asagina marba haddii ilaahay baad marka shaydaan u raacay oo wadadii xaqeed uu ka leexday hadduu bartay hadduuna baranin waa isku mid baa lawaaun halaag hadduu jaahilah markiisii hore haddii uu bartay halaag baa lawaaun halaag waa nabadgelyo baad marka sinaba waxbarashadiisi ma anfacaysa way calaa kulli xaal markaas ninkaas marka sabahu la simbiraxad iyo sida baad shaydaanka u simbiraxiyay waxaaba marka ahayd baa la zamankii nabiyulaahi muuse joogay nabiyulaahi muuse zamankiisii buu joogay marka nabiyulaahi muusa loo dira qoladii baadle markaas camaaliqdii ama kuwii baadle marka jabaarinta xooga badnaa oo qur in badan ilaahay uu kaga sheekaynhaya baadle markii u dambeeyey taybanaysa kale odhan jireen idhab anta wa muusa faqaatila ina hauna qaacdun odhan jiray baadle markaas adugu kolkuu nabiyulaahi muuse ciidankiisii reer bani israa'iil uu la soo baxay oo qoladaabaadle markaa camaaliqda ama jaba inuu la dagaalamo uu doonahayo ninkanina haddee nin saalixoo cibaado badan oo haddee cilmigiisana waaba ka ilaahay u leeyahay aataynaahu aayaatina waliba waxaa layidhi mujaabu dacwo ah ee waxalla wuxuu ilaahay u barya wuu jiray baad war shaydaan adoo gaadhay martabuu yuu dhulka rambaska ku geyna ogow mar walba ilbiriqs inaad baadle marka aad haba yaraata u dagnaato lama rabo shaydaan tiibaa marka kolkay ku soo dhawaadeen marka ayaa ku soo birma camaaladood markaasa waxay yidhaahdeen muusiya ciidankiisii waa kan iskama celin karree ilaahay noo bari baadle inuu ilaahay kuwan baadle halaagoo naga qabto kolkii hore wuxuu yidhi baadle war hoogooyin ma anu nabi ilaahay u dirsado rasuulah oo ilaahay baad marka u gargaarayo oo ilaahay malaa'igtiisa baad ay garab socoto oo la xiriiriyay miyaan anigu habaari kara way wadeen baa la way wadeen way ku calcaliyeen maal badan bay u ballan qaadeen alla adduunya dabin waa meesha la isku halaagay ogo dabin آهي سومالي waxay dhahan af wax cunay xisho آهي wadaadkii waxa ku leebleebsiye hoosta baad ka qoosin ula waxay kulka u saalan tahay waayo ma waxay karti bal af wax cunay xisho bay yiraahdeen marka adduunyadii si loo waday loo waday adduunyo badan baa loo ballan qaaday wax badan baa loo sameeyay كيف أقبل لي لا إله إلا أنت شيطان كسم الرحمن سفير بعض شيطان الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور kolkaasuu yidhi waad marka balna soo bixiya buurhiblaayo ina geey hadda aan barina aan habaarin buurtii markuu tagay dadka intay ku soo xameen asaguna oo islaa muuse habaar ayaguna abaad aaminsada u yidhi habaartuus yidhaahdaba ayagu habaar um, um, muuse habaar ilaahuna halaa ilaah waad le muuse kunkurid u dhilahaba ilaahayo waad le marka muuse badba annagana halaag camal saas ayagu muuse habaari asag iyo waad le kuwii la jiray waad kolkii dambaa lagu qaliilay war maxaa kugu dhacay war anagu ma wadna habaaraysaaye ayagu maba habaaraysid والله ويرى أنا قواد لما كري كرا ويرى أرنتاس أنا ما هو حساس منهاي إلهي بكو قديه سمارك إيمانك والله قال النبي أنبياء إلهي كمذا كانوا بعد في هذا يكهر تجيبا سمارك iska jir adiguna saas baad culimada islaamka hadaad ka hortagto waa saas alculamaa warahatul anbiyaa sooma khatarta maanta taagan oo adigana saa kugu aadan waa culimada ogow haddaad culimada baadle marka aad la colowdo ama culimada baad le marka aad caydo ama culimada baad le aad dabagoyso khatarteeday leedahay iska jirbaad waa meelaha ugu daran iimaanka alle kaaga qaadi meelaha iimaanka alle kaaga qaadi baad mahmahyo culimada baad dadka ay ururin jireen baad markaas waxa hadaad saa yeesho saasoo alle ka dhiga hadaa kayanka eh, ardadu ha kula colow ama ilaahay ha kula colow ama la wada jiray ardadu ha kula colowdo waa dawladda ku kacbay ilaahay mucaarad noqo baad ardadu kugu kacay baad meelaad istaagtay waayo hadaad dawladda mucaarad ilaahayaa kula colloobo adu culimada ku kacbaculimada uun waayo dura ku kacbad ilaahay dembibu kuula colloobi maxaa yeelay weli muxuu nabigu calayh salaatu wasalaam ama xadiga xadii qudsiga waad markaas uu ahaaba man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi soo ilahay ma dhihin weli kay ah madaa yaqaana awliyada maa dadka ka yaqaana kulli muuminiinta madaa ka garanaya man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi buu ilahay leehay ilaahay dagaalkiisu meel la kaama jiro marka culimada inaad badbaadisaan taskiya culimadu idinkama baahno waxyaalaha hadda baad zaaid ugu mashquuli sheekh hebel waa sheekh hebel saas yahay sheekh hebel saas yaa badda ku diray yaa culimada baad hilibkeedu baad waa sun baalin luxumul ulama masmum sun way sun aad cunayso googoosanaysa wiyood ku baqti adduunyada baqtigu adduunyadu macna ma oo diintaadu baad ku dhimanaysaa aakhiradaadii weeyaan muminiinta iyo culimada hadaad hada aragto intaad toosin karta toos hadaad ruuxiibaad marka aad hada ku arta culimadaha weliba adiga oon dadka ku fadeexaynhayn imaam shaafici muxuu yidhi annasiixatu calaa ru'uusi lashhaadi fadiixa dadka bartankiisa sheekh saasaad yeeshahay bal meeshaasaashka fadiixa wey taasi maahalay aayar baad le hoos aan uu sheego ka toosi hadduu qaadan waayo kolkaa waayo asaga wey iyo danihiisa asagii danihiisa laakiin adigu bal taasa taasaa la raba inaad tartiib u toosiso laakiin inaad badbadaas ama kan buu yahay shaqada waad leedahay maaha baabu taskiina hadda maba joogtid baabu taskiina maba joogtid adiga wax taskiin kara baa ahayn adaama taskiyada la ictibaarinaynin caayun baad haysaa yaxan wax kaloo hayn ma jiraan iska jira marka meeshaas waa dabinada u darane waayo balcamo ibnu baacuur ah meesha ku halaagsamay weeye khatar weeye iska ilaaliya marka baad kolkaasuu baad mar yidhi isgartay marka markaasaa wuxuu yidhi adduunya aakhara waan khasaaray adduunyada yareed isiinayseen adduun iyo buu isajisay buur hadda marka aniga baasi weeye buur waan waan halaagsan buur adduun iyo marka wuxuu yidhi hadda wax kale meesha soo hadhay jiraan anu adduun iyo aakhiraba seegay waxaan idin sheegay marka hadda xeelad mooye wax kale inoo hadhay male ilaahay xaggiisa waan ka go'nay xeelad ina adduunyo ah inaan adeegsanno mooyse kale ma jiro xeeladaasi maxay tahay inaan saan inagu aan u halaagsan ayagana aan saas kale u sirro ilaayagana ayagana shaydaan uu geli karaa reer bani israa'iilkaas khatarta inaga nagu dhaca laftooda ku dhac kartaa inaan saas oo kale yeelo sida way marka wuxuu yiri waxaad ii soo ururisaan baadle intaasoo gabdhooda wada qurux badan oo cajiib ah. labiskii u quruxda badnaa iyo wixigii baad soo nadaamiya yaa adduunyo baad marka fidnay waa fidnada ugu darreeyay moogtahay adduunyada gabdhahaas ii soo mara buu yidhi waada qiimaha badan oo quruxda badan oo si fiican u labiso waxay gabdhahaan ka hor dirra buu yidhi waada markaas reer bani israa'iil aan ku dir hal mida ah hadday ka zinaystaan cadha ilahay baa ku dhaco ayaguna kuwaasay jabahayaan baad teennan inagu dhacdoo kale ku dhaco fiiri adigu baad khatarta ilaa caalim buu hay inuu halaagsamay buu hadda is arkee kale cilmigiisiibu ku gartay sidii baa yeeleen xeeladdii maxay sameeyeen marka ayaguna gabdhihii baa la soo maray reer bani israa'iil baa lagu dira marka oo nabiyulaahi muuse hogaaminay mid ayagii ka oo raggii mujaahidiinta waxaynahay ka mid ah kiibaa marka waxaa liishow haddee naaguna iska hayn karin buu arkay baad quruxdeeda iyo wixigeeda markaasaa intuu soo qabtay wuhi muusow tan ma waa ka xaaraan baad ileedahay ha waa ka xaaraan baan leeyahay buuri waxaa kaloo dhan waa kaa dhegaysay laakiin tan kollaba kaa yeeri maayo buuri <laughs> halkan masale inaa kaa yeelo ma jirto tii buu la tago teendha la tagaalay ayagiina isla waqtigiiba adha ilaha ku dhacday daaquun baa lagu soo dejiyey toddobaatan kun ba mar wada naf baxdaale waa kii xadiidkii saxaynka nabigulah alayh salaatu wasalaam daacuunku cadaab reer bani israa'iil uu ku diray baaqi ah wey nabigu ku caddina calayh salaatu wasalaam kolkiibaa nin kaloo mu'minaa dareemay arrintii baa la ogaaday labadii baa la dilay marka asagoo baad ninkii meesha ku haystay baad waqtigaa inta ilaahay u badbaadiyey oo daacuunkii markaas uu ka istaagay baad waayo markaa fiir hadda waayo balcam ibnu baacuura awa cilmigiisii awa heerka uu gaadhay muxuu badbaadi waayey shaydaan meeshuu gaarsiiyey fiiri baad markaas آه شيطان ماشي وقارسي في ربال فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين كاسو النقطة لي تصالة كله تيو قرآن كبال أيضا النوسو قادن جري نينكي أساقنا عابد كاي ريب بني إسرائيل فيدي أساقنا كان هذا ساسو كل انت فكان من الغاوين كي كلنا بعد مركز قال لنا وقرآن كنوع عدي كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين كان ساهد كان بعد وحي نين ريب بني إسرائيل oo aad u cabsi badan riwaayinka barkood waxay ka dhigeen 60 sano baad cibaado u go'naabal ila ragga rubaanta ah wada nasaaraad rag baad le marka cibaado un u marka oo badan bay lahan jireen cibaado un u go'ay waxa marka isku dayay oo dhan walba ka maray oo dhan walba ka maray oo dhan walba ka waray markaasuu kari waay wada kasta intuu ka galay buu ninka cibaado ka fasaadin waay kolkuu kari waayay meesha laga gala asna wuu yaqaan awow hadda ogaada shaydaanku nin waliba dhinaca u jilicsan yahay hogaanka ugu dhufo ninbaa haweenkii waxaa ku maman xagga zinada iyo gabdhaha aragtida xaggaas u qurxin ninbaa waxoogaa adduunyadii xagga ka yarmaman waayo xaggiiba da tuuganimadiiba la ama dhici ama xagganuba da hogaanka ugu dhufan nin waliba meesha u jilicsan yahay buu la aadi ogowaad nin walba meesha u jilicsan yahay kaasuu la aadi baad raggan baad culimadaho waxbarta meelahay ugu jilicsan yihiinoo baad markaas cilmigooda dhexdiisa ugume oo shaydaanka ugu lagdoog yahay waxoogaa kolkay baad masalada yar fahmaan ama waxoogaa inaad cilmi yeesheen amaad laanyar dareemaan inuubaad markaas waxoogaa isyarta jamuliyo cujbi inuu ku dhasho waa meesha ugu daranoo culimadu uu ku legdabaadle marka shaydaanka inuu cujbi baad waxoogaa ku dhasho oo u maleey dadkan inuu ka yar fiican yahay waxoogaa isu yar maleey oo yacnihii baad markaas inuu kuwan ka kasmaroonyo ka aqoon badan isu yar maleeyo oo isu yar bogo lambar kow meesha ugu daran culimada kow uu ku legdabo halkaas inta cujbigaada hashana waa camalkaagii oo dhan iyo cibaadadaada habaan manfuuran wey halaaga ugu weyn wey shayga ugu daran oo shaydaanku waayo marka uu ka soo holin ilaa shaydaanka sidiisaba laba keefiyo way weerarkiisu kugu socdaay midi waxa weeye inuu baad markaas shahawaadkii uu ku qurxiyo baa fiir shahawaadkii inuu ku qurxiyo shaygii baa ka dhowrsan lahayd midna waxa weeye shubahaad inuu ku furo baa xaqi shubahaad buu kaaga furay xaqi ka hor istaagi baa midna shahawaadkii buu ku qurxin labada jahaw weerarkiisu baa culimada meesha ugu daran meeqa culimada isyasi baad arki in culima nin kale yeesaya ama dadkan inuu ka yar fiican yahay si baad marka yar waxayn hayo eber basaasu baa sheedaan ku lagday meel banaan uu ku fadhiyaa marka yaana taa ku sii fogaanin kolkuu sheedaankii ninkan kari waayay yaa wuxuu sameeyaa la yidhi aad u qurux badan haweenku mugta khatar weeye waa meesha lagu lagday weligood culimade kii show baad afuufayba say xanuunsato gabadhii hala daawey maxay dhakhtar ku da ma jirta waa la kari waa afar wiil bay la dhalataale riwaayanka barkood say caddaynayaan wiilashi intuu yimid wuxuu macnaha ku tuuray war ninka baad marka caalimka ahaa oo aqoonta badan oo qisiga ahaa baad markaas qisisiina war rubaana way qisiga ahaa baad marka ajabta badan gabadhu ninkaas ay ku bogsan agteeda ninka ugayaha ku tufeebaa waa soo qaaday gabadhii baad asagii baa loo keenay gabadhan aad u qurux badan oo shaydaanba usoo qooriyey waa gabadh usoo qooriyey ogow gabadhii haddii loo keenay uu ku tufay baad way bogsatay gabadhii hadday bogsatay haddee wadaadkii baad le markaas duurku jiraha baad ishaunbaa gabadhii kaga dhacdee wuu iska hayn waay tantee lamida ah tiibaada juraj uu ku wade ilaahay uu ka badbaadiyey waa labada qiso isku mid maaha waa laba qiso la isu ogo isku waa reer barisan wada dhacdhacday ku dhacay uur bay gactid uurkii baad markay gactay khatar baa joogtay wadaadkii naa duur ku jiraha ee sawmacada ku jira qisiga ahaa ee baad markaas عجبت بدنا يا هذا وعل بعد قبر بعد كزينست واري خطر دربه شيطانك laga diisay maaragt uu yimid wuxuu yiri war hooy ninkii baad marka lagu kalsoonaa ee caalimka ahaa ee kan ahaa baa tahay warkaaga waa la wada rumayne gabadhii haday uureysatay yaadan baloobin oo baad aadan khashifmine gabadha dil aayar baad le markaa meeshaana intaad soomaalida hoose aad qodo ku'aas oo qari baad le oo kolkii lagu yimaad gabadhii way bogsatay waan soo diree ayadoo mulaqayso maydaan aragun dheh waa lagu rimayne sidii buu yeelay horta gabadhii buu dilay baad tartiib tartiib baa laysu legdiyey soo ma arti gabadhii buu dilay meeshii buu ku aasay ma shaydaan baa istaagi baad le markaa kaa helay golduleel orad buu isa sii daayay wiilashii ay la dhalatay oo jiifa yuu mid mid habeenkii ugu tegey war gabadhiini baad ninkaad u geyseen intuu eerayo dilayba haddana beelheblo ku aasee ogow kii la arkaaba gooni manaam kii la arkaaba gooni afartoodii aroortii haddii lasoo wada toosay mid unbaa yidhi uun niyo waxaa le waxbaan arkayoo aan ku hadli kari lahay kii kalena aniguna saasoo kale waa ku gaadlasa war bal sheega baad yahay haddii haddii middaha ka qaaday ah, ah, haddays wada raaceen war meesha waxbaa ka jira arrintaas bilaash maaha sidii baa meesha la soo aaday meel buu u tilmaamay hadeerku abtan gabadhi meesha ku jira arrintii dawladdii baa loo gudbiyey madaxweynihii markaa jiray la soo qabay ninkii waa la soo qabtay waayo markaas maxkamaddii baa la soo keenay hadda bas weye moogtahay waa lahayaa waayo miskiin shimbir baadle baarrimaha lahay tabaryarideeda markaasaa haddana u yimid wuxuu yidhi war hooga anaa godkan kugu ride intanoo dhiba anubaa kuu geysta anigu baana kaa bixin kara cid kaloo kaa bixin karta male anaa kaa bixin hal mar iyo sujuud buu intii hore dambi dambi baa la jooga hadda gaalnimadii u dambeysay moogsa maarag markii buu sujuudaa li ha asagoo shaydaankii u sujuudaa la dilay marka gaalnimu ku dhintay fiir awood cibaadahayd shaydaankiina muxuu yidhi كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر وسجود نغو فلما كفر مركو سجودي قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين لا إله إلا أنت والشيطان بإلهك عص وناك ناكو قايت لك فير إني بريء منك واحد كشاربه واحد كدرب إني أخاف الله رب العالمين في رباط نبقى انت عليك شيطان مر والبا oo waliba ninkii cibaadaysanaya uga daran yahay haddii ninkii ilaahay barya waa alla waa ka badbaadi kallamida waa kii fiirada qisadii wad mashruuca idana saxaynka iyo qeyr balagu soo saari jiray ibnu jurayj sidan sidaadin baahid ibnu jurayj sidan sidan u baahid laakiin si alla uga badbaadi fiir kana su'aal uga badbaadi kana siduu baad marka shaydaan u halaag ibnu jurayj sidan oo kalan buu yu u kari waay marka u kari waay baalas warwareystay baad markaas mid ayaduna zaaniyadu reebas aad u qurux badan oo ina boqorad ah aad u qurux badan iyo haddii la cibaadadiis laga sheekayo oo ninka qiimihiisa laga sheekay la yaabay waxay tidhi anaa idiin soo fidnayn kara waxba kuma yaalo waragow haween baa rag halaagi jiray ani igu soo barta way soo aadee sawmacadiisi buu ku jira ibnu jurayj hadday u timid maba jaleeca damba kama gelin ma baa tahay ma baa tahay waxay soo qurqurxanaysa soo carcarfinaysay damba kama gelin kolkay baadle marka ay dan ka geli weyday mid raacay meelaha ari la jooga kiiba ayris u dhiibtay uur bay gac tiri kolkay rintaan xaggeed cunug ka keentay baan wadaadkaas jureejihe soomacada ku jira waye leh waxbaad cibaado leeyahay aad leedihiin wey bal fataanadaa dhowr baan asna waaba kii ilaahay ka magangalaya baad markaas ilminkii ilaahay ka xidhma shaydaanku marka ku soo weeraro ilaa waa shaydaankii Soomaali ilan wada kale laga fakaa mari jiray baad la waa inaad ilaahay xaqiisa u cararto baad innal ladina taqaw idha masahum طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو إنه سميع عليم في رضوان آه marka ina xagga u carartay madax kale meel jureej baa marka rabigii u bari muxuu sameeyay marka jureej asagoo iska waay markaas iskaga cibaadeysanaya meeshii soo unbuu ka warhelay uun baadle gurigiisii oo la duminhayo oo dhoobuu ka samaysnaaye badiiladii waxaa lala dhacay lala yaabay war maxaa dhaca war maxaa dhaca soo deg zaaniyo inta gabdhaha naga rinta rimisaad odhanaysaa waxaan waxbaan cibaadaysanhayaa meesha baa la soo waxay baad usha baad marka kala daalay baad daqashadan dhaxdan idinka galay baad hooyadii eh, wayna igu dhayrani baan leeyahay hooyadii baa marka cibaadadiisuna hadda maalin walba aragiisa u baahatay ilaan quratul aayn way waladkeedu markaas jureejo asoo salaad ku jira hooyo jureejo saddex jeer kolkaas waad marka ilaahay masraadaas sii wata mise u jawaa salaadii uu sii watay wada way noqotay maalintii labaad sidoo kale way noqotay maalintii saddex salaad bay ugu inoo way noqotay markii u dambeysay mayna habaar adag dhihine way sigtay allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mu'minati ilaahu sharmudaha wajiga inta ka tusaysaa dilin bayt fiir hooyo habaarka khatartu leh ilaahu sharmudaha ku reeday oran laha khatarta ba fiir inta wajiga sharmudaha ka tusi kaliya tiri ilaahay uu baad markaa hadilin watahade tan xuni soo ag laakiin tan lagaba darane kolkan dambaa laga soo bahay sawmacadii baa lii markaasaa baad markaa suuqii lala wareegayaan markaasaa naagii zaaniyada haba soo wada fiirnay oo waxa la haystay la jiiday baad muxuu yahay markaasuu arkay markaasuu qoslaalay jurij markaas maxaad ku qosli wuxuu xusuustay hadalkii hooyadii allahumma la tumidhu hatta turiyahu wujuhal mu'minsa teebu soo xusuustay jurij hada adoon alla ku xidhan buu ahay muxuu sameeyay aawo islaantan rimiyaba waatan hadii baad la keenay oo cunugana dashaa waa kan makan ahaa unug yaraa waa ka yiri baadle unug intuu kaliisa u gujiye unug yahow man abuuka aabbaha waa kee waa addoon ilaahay ku xidhan buu ahaa oo shaydaan baad alla ka badbaadiyey abii arraaci unbuu yidhi aabbahay waa raacigii hebel hebel ahaa unbuu yidhi maxaa hadda bas wey walaay ku soo boodeenoo jiro jawraadhow gacmihiisa hadda la barakayso las marmarin oo la waxaysanaba markaasaa lay guriga aan kaaga dhisno dahab soo macadaadi dahab aan kaaga dhigno wardaamnaa iga dhigina dhoobadeedin igu caaliye buuri fiirisa ilaahay markaas labada nin fiiri baad mid walba kana su'aal u badbaadiyay kana say khaatimadiisi noqotay asaga balcan baan caarwa labadaba khatartaas ku sugan tahay baad ilaahayna aad aad bu kitaabkiisa uu culaali digidiisa soo walba nooga digahay tusaale ahaan muxuu ilaahay yiri abuuna aadam siduu baad markaas uu shaydaanku baad markaa uu xayay oo ula dura sida leenagu sheegay maxaa leeydi yaa bani aadama la yaftinannakum ash-shaytaanu kamaa akhraja abawaykum min aljannati yansicu canhumaa libaasahuma inahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xayu laa tarawnahu war bani aadamow shaydaan yuuna idin fidnaynin sida aabbihiin iyo hooyadiinba ula jannada uga soo bixiyey bal digiddu ilahay noo digi inna ashaydaana lakum caduwun fatakhiduuhu caduwa war cadow ka yeesha bal intuubaad ilaahay nooga digaya fiiri ash-shaytaanu yacidukum faqra wa ya'murukum bil-fahsha'i wallahu yacidukum maghfiratan minhu cadow marka shaydaan seed uga yeelan seed uga badbaadi marka shaydaanka haduuba sidan yahay shaydaankii awoodda intan la egla oo intuu dhigaaguba le maro uu mari oo qalbigaagii sidan wax ugu aqrin oo cadowga intan la uu yahay ambiyadiiba ay ka baxsan laayihiin oo sulaxadii iyo culimmadiiba le sidaa u halaagahaya qaar gaalnimo ku riday qaar qatli ku riday qaar khatar taa geliyey sidee yahay markaabaad wadda kale adig kuma furrabaad wadada kuu furan waxay tahay mar alla markii shaydaanku xumaanta uu kuu sheego mar alla markuu shaydaanku xumaanta uu ku waxyoodo wa imaa yanzaqannaka min ashayaani nasqun shaydaanku markuu waswaas ku taabsiiyo xumaan qalbigaagabaad markuu waxgeliyo hebel dil sinayso saayeel macnaha ama shay xaqa ka tag wax uunbaad marka aan fiicnayn kolkuu qalbigaa geliyo fastacid billaah meel kalood u cararta male fastacid billahi min ashaydaani arajiim markaasaa la tilmaamay dadkiibaad markaas ilaan shaydaan kulligu ku soo wada arooriye mutaqiintu say shaydaanka uga badbaadaan iyo kuwan mutaqiinta in shay shaydaanka wad markaa uu godka ugu la dhaco baad labadan ayadoo isdaba socota fiiri baad innal ladina taqaw kuwa mutaqiinta ah rabbigood ka cabsaday idaa masahum tayfun min ash-shaytaan waswaas oo shaydaan ka markuu taabto oo shaydaanku meelun ku waswaasiyo tadakkaru allaha tacaala allay baad xusahayaan allay ku acuudu billaysanhayaan allay baad markaas qaabkiisa iyo dawaabkiisa xusuusanayaan xagga rabbay u carirayaan maxaa ka dambeyn marka faydahum mubsiruun waaba xaqii baad arko ilaahay daah uga qaaday soo xaqii buu ilaahay daa daa way daah uga qaadahayaan maad kuwa kalena wa ikhwaanuhum yamudduunahum fi lghayi uma laa yuqsiruun shayaadiinta walaalahood waa kuwa u hoggaansanaya yamuduunahum fi lay shayaaiintu waxay usii kordhinhayaan baadidii iyo waxay ku aqrinhayaan uma laa yuqsiruuna kuwana kama gaabsanhayaan ilaahayna ma hoosgelhayaan si kale uga baxsadaanna ma leh markabaadle marka way la dureersamhayaan war shaytaan haddaadan ka digtoonaanin shaydaan baadle adduuniya aakhira buu ku soojin martaba aad ku socotay wuu ka hor istaagi martaba aad ku socotay wuu ka hor istaagi martaba aad gaadhay wuu kaa tuul ilaahay wejigiisana wuxuu ku dhaartay jidkii siraadkahaa ee laynuugu yeedhahay ee qur-aanku soo qaadayna lahaa oo ilaahay qaada uu yidhi bartankiisa inuu shaydaan noo inaan qaadno inuu diidahayo waa kiibaad qur-aankaba uu ilaahay ku caddeeyey rabbi fabimaa aqwaytanii laaqcudanna lahum siraadaka almustaqiim uma la'aatiyannahum min bayni aydiihim ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين shaydaan bal fiiri baad markaas fa bimaa aqwaytanii baadinimada aad i baadidaysay ilaahayow aniga oon raxmaddaadii aan ka samray oy lacnadaaduuba ay ii waajibtay darteed la aqcudanna waan fadhiisan oon fadhiisan lahum bani aadamkii siraadaka almustaqiim jidkii mustaqiimka dhexdiisan oo fadhiisan ila jidka qaadir rabtay sooma ilaahay soo qaad ku yidhi jidkii baa hadduu libaaxba kuu dhex fadhiiso inaad ka ama barbar ka marto ama guriba haddii laga dhiso ilaan wadadubaad inay bannaantoono saxar baa lagu qaadi karaa inuusan siraadka ku ogolaaninu shaydaan ilahay wejigiisa ku dhaartay baad laa wallaahi aqcudanna waan fadhiisan waan fadhiisan waan fadhiisan waan fadhiisan afar jeer oo saa soo celiyay lamid tahay baad ayadoo la dhaartay nuunu tawkiidoo baad afar jeer asagoo la soo laabay lamid ah, yuu baad marka adeegsaday baad thumma laat inta kaliya ku dayn thumma laatiyannahum waan uga iman hayaa min baynidhim xagga hore waswaas iyo tashuush iyo wax ku furbaad min xagga dambe wacan aymaanihim midig wacan shamaali macnaa jaha walbaan kaga keeni ruuxu jaha kasta uu igu hogaansami karo yaan hogaamin kuwaabada xagga awlaadda kuwaa xagga maalka kuwaa xagga shahawaadka kuwaa xagga shubuhaadka kuwaa xagga gaalnimada u jilicsan kuwaa xagga baad marka dunuubta qaybkan u jilicsan mid waliba meeshii iigu saalanaaton baan u jiiday buuri baad kadibna maxay noqonayaan thumma la tajidu aktharahum shakirina kullu badankood in nicmada ku shukriyaan laga marja qabo ثم لا تجد اكثرهم شاكرين بلنكو dadkii baad marka bani aadamina kugu shukriyaan ka heli meesd buuriba ilaahayna asna wuxuu ka daba dhaartay wuxuu yiri la amla an jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in adiga iyo cidii ku raacdaba aniguna bale waxaan ku dhaaran bul inaan jahannamo idinka buuxiya oo idinka buuxiya oo idinka buuxiya oo idinka buuxiya adiga cidii ku raacdaba adag waa intaa leeg oo ilaahay intaas inooga digay oo ilaahay inooga digay oo inooga digay oo war shaydaan cadowgiyo iska jiraay war shaydaan cadowgiyo iska jiraay oo ambiyadiiyo abuuna la saas bal u soo waxaynay oo heerkaa soo marahay oo sidaas bal xiriirka inoola leh oo qalbigaaga in yar khatar ku gelin kara in yar hadda gaalnimo ayna waxba u jirin ku gelin kara yaa nin kula xidhiidha inaad mar walba ilaahay barido ood mar walba xusuusta ilaahay aad badiso xusuusta ilaahay mar walba aad badiso ood allah qalbiga mar walba aad geliso maad badbaadi kartaa had fiir wax yar baad ku halaagsan xadiidkii saxaynka nabigu calayhi salaatu wasalaam asagoo masjidkiisii baad marka ku itikaafahay waa kii baad la zawjadii baad ummahaatulmu'minaanka ka mid waa kay nabiga ay soo booqatay safiya bintu xuyay kolkay nabigu timi alayhi salaatu salaam baad waxoogaa nabiga hadii ay waxay sabada waa kay laabatay kolkii baad marka ay soconaysay uu nabigu yar sagootiye masjidka dhaxdiisa ilaan muctakif masjidka ma bixi kare albaabkii masjidku la gaaray kolkuu baad marka ilaan gulyadana way dhow yihiin baad xag u sii dhow yahay nabigu alayhi salaatu wasalaam laba saxaabi yaa aragtay marka nabiga oo sawjadii la socday nabiguna wuu arkay labadii saxaab marka waxoogaa yar tallaabsado tallaabadiiba hoosta ka xadeen ila nabiga ruux la socday arkeen markaasaa nabigu wuxuu kaleey salaatu wasalaam ala rislikuma bu ala rislikuma innaha safiyatu bint huyay ibn nabi kaleey salaatu wasalaam إلا ورك وحبا لغا فهمي ور آيرة ترتيب وصعد ور ترتيبتي نو صعد أبو النبي عليه الصلاة والسلام وأن زوجتي وصفية بنت حيئونة ناقا جنبي لما جوغي معنا ترتيب ويد مركاساي هدي اسلامدي صحابي يابن سبحان الله رسول ما نغا حمانكم ملاين ما أنغا بعد معنا إن ناقا جنبي أما ليس تاقي أما الله سبحانه ما أنغا وحكم أما فاحشة بعد wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan soo qaadayn inna shaydaana yajri min ibni aadam bal majra dam shaydaankubaad markaas qalbigii waa ibnu aadamka meeshuu dhiigga intuu u dureero u dureeraa sidaa darteed bal fiiri war nabigu waa la armuu naag ajnabi la jooga keliya hadduu qalbigooda ku tuuro intaasay ku gaaloobeen ku halaagsamayeen fiiri baa dabinka ku ridi intay badlabay yarida badla meeshu kaa halaagi baad nabiguna taasi uga dibadlay uu ka gaadhay saxaabada khatarta baad ukurida ayuu ka gaadhin markaasuu yidhi hooy waa safiya bintu xuyey baa marka iska jira macnaha shaydaanku waxaasu qalbigiina ku turi markaasaad halaagsamaysaa waa nabi maxamed iska daaye mu'miniinta kale maxaa lagu yidhi dunnuu bilmu'miniina khayra dunnuu bilmu'miniina khayra mu'minka adoon wax aadan ku araga ku caddayn ama wax inaad eh, xumaan isaga malaysan un kaa baadle looma baahna baad kaa looma baahna baad marka insha allahu tacaala aayadaha iyo ahadiita shaydaanka baad ama qisasta adduunka inta la soo maray caawo dhan hadaan mar ama khatarta baad markaas oo wali ama ambiyada la soo maray xataa ambiyadii kala duduunayd way uu la soo maray iyo heerka bal soo waxay waxaan u malaynayaa inaysan caawo dhan ina dhammaan shakina kuma jiro aan u garan weyna mooyeen oo way galaan ka noqon mooyeen kolla ayada baad marka mayna istaageen marka insha Allah laakiin intaas kifaaya waa inoo filan tahay الحمد لله ثناء لله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا سبل السلام ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا سبل السلام ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهدنا سبل السلام ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارض عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارض عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين وصلى الله على سيدنا